رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معطلا كضام وقذا أو يكون كبرين وزيدين فذي جميع هل بعد فتح ححتذي وتدغم اليا فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن وآلفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن بفعله المصدر الحق في العمل mudaafan aw mujaradan aw maca al in kaana ficlu maca an aw maa yaxul maxallahu walismi masdarin camal wa bacda jarihi aladii udiifa lah kamil binasbin ow birafcin camalah wajura maa yatbacu maa jura waman raaca fi litbaaci lmaxalla faxasan almudaafu ilaa yaai lmutakalim hada maxalu iksir kasri aakhira maa shay dabayaaqadii udiifa loo idaafeeyey lilyaai ya loo idaafeeyey idaa wakhtigiina kasri lam yaku uusan ahayn muctallan karaamin waqadaa weeye ow yaku uusan ahayn kabnayni iyo wasaydiina ibnayni iyo saydiina mid la mid ah fadii arbacadani jamiicuhaa dhammaanteeda alyaau ya bacd ay gadaal ku sugan tahay fadxuhaa ya-da fadxaheeda uxtudiya la doortay wa tudqamu waa la idqaami alyaau ya ayaa la idqaami fiihi yaau lmutakallim ayaa lagu idqaami walwaawu wawna waa la idqaami wa in maa qabla waawin wa in dumma haddii la damiyo maa shayga qabla waawin waw hortii ku sugnaadee dumma haddii la damiyo faksirhu adiga kasri yahuun hadalkaa jilciye wa sallim alifan alif badbaadiyoo nabadgeli wanqilaabuhaa alifta gadoonkeeda ya-an ya-ay u gadoontaa xasanun mid wanaagsan weeye filmaqsuuri maqsuurka dhexdiisa ayuu ku wanaagsan yahay can hudaylin marwiyan xaal xaaluu yahay mid laga wariyey can hudaylin reer hudayl laga wariyey waxaan ku soo jirnay baabulidaafa musanifka halkani wuxuu ku sheegayaa ismiga yaa-ulmutakalim loo idaafeeyo isticmaalaad uu leeyahay si gaar ahaaneed ismiga yaa yaaulmutakalim loo idaafeeyo baab gaar ahaaneed wuxuu ugu qoray axkaam gaar ahaaneed ayuu leeyahay ismiga yaa yaaulmutakalimka loo idaafaynayo sideed ismi mid un um weeye ismiga yaaulmutakalim marka loo idaafaynayo sideed qeyb ayuu ismiga u qeybsamayaa sideeddaa qayb waa mufrad saxiix ah jamcu taksiir saxiix ah jamcu mu'anas saalim muctallun jaarin majra saxiix afartaasi qayb bay noqonayaan ismi maqsuur ismi manquus taniya iyo jamcu mudakaru saalim afartaana qayb bay noqonayaan sideeddaa qayb ismi ee mufradoo saxiixa haddii uu yahay waa sida ghulaamun oo kale jamcu tagsiir saxiixa haddii uu yahay sida khilmaan iyo rijaal iyo waxa la midka ah jamcu muanai saalim sida muslimaat iyo ismi muctala laakiin sida saxiixa loola dhaqmo waxaa jira ismi muctala waaway u dambayso ama yabaa u dambaysa laakiin sidaa saxiixa loola dhaqmayaayo xarfulcillaha xaraf saxiixoo saakin ee ka horeeya sida dabyun iyo dalwun mar hadduu xarfulcillaha reerka u dambeeyo xarfu saxiix saakin ee ka horeeyo xaraf saxiix oo sida dabyun dalmun ismigaa muctalka ee waxaa la yidhaahdaa muctalun jaarin majra saxiix waa muctal sida saxiixa u soconayo afartaa qayb mid un haddii uu yahay arrinkiisu ma dhib badna waa qaybta uu leeyahay aakhira maa udiifa lilyaksir ismiga yaa-ulmutakalim loo idaafeeyo dabayaaqadiisa waa la kasrini limunaasabati ilya ayaa loo kasrini oo waxaad leedahay hulaamii waa mufradkii saxiixa ahaa hilmaanii waa jamcu tagsiirkii saxiixa ahaa muslimaatii jamcu mu'anasu saalim iyo dabyi dalwi muctalkii jaari majra saxiix waa yahay musanifka wuxuu ka hadlay ismigaa aakhirkii sida la yeelayo yaa-ulmutakalimka sida la yeelaya kaba uusan hadlin yaa-ulmutakalimka in la reebo iyo in la fadxiyaa waa bannaantay labadaba oo sukuun in lagu bineeyo ilaa waxaan soo marray baabulmucrab walbabni musanifka markii uu ka soo hadlayey uu soo sheegay shayga mabniga ah asalkiisa sukuun in lagu bineeya asal inuu yahay sidaa ayuu soo sheegay marka sukuun ayaa lagu binayna waxaa kaloo khudariga hoos uu ka sheegayey ismiga mabniga ah ee la binaynayo hal xaraf haddii uu yahay in la xarakeeyaa asala oo xarako lagu bineeyo maadaama hal xaraf uu yahay xarakadaana fadxa yaa ugu fudud oo fadxa in lagu bineeyo ayaa wanaagsan haddaba ya-da hal xaraf weeye fadxa lagu binayn karayaayo ghulaamiya ama waad sukuunini ghulaami waxaa kaloo bannaan saddex luqo oo kale musanifka uusan sheegin saddexdaa luqa waxa weeye ya-daba in la xadfo kasrihi kasraha lagu kaaftoomo oo ghulaami keli aad tidhaahdo yadii alif in loo bedelo kasrihiina fadxa loo bedelo hulaamaa iyo aliftii in la xadfiye fadxa la baaqiyeelo hulaama arrinkaana baabu nidaa khaas kuma aha yacnii nidaha ismiga yaalmutakalimka loo idaafeeyey munaada haddii uu yahay shan luqaa bannaanayd waxaan ujeedaa lix luqaa bannaanayd lixdaa luqa ismiga yaadiisi inta la xadfo in la damiyo oo yaa hulaamu la yidhaahdo arrin bannaan ayuu ahaa arrinkaasi kuma bannaana munaado hadduusan hayn ismiga munaaduhu khaas ku yahay shantii kale munaado iyagoon munaado ka wada dhexeeya oo ismiga yaalmutakalim loo idaafeeyey afartaa ismi haddii uu yahay yada xadaf kasrihii baaqiye hulaami yadii ha joogto sukuunina hulaami yada fadxi hulaamiya yadii alif u bedel kasrihiina fadxa u bedel hulaamaa aliftii xadafee fadxihii baaqiye hulaama shantaa waj bannaan waayahay ismiga afartaas ismi midun haddii u yahay ninkii waa sidaa uu fudud yahay afarta dambe haddii uu yahay waa ismi ya ku jiran manquus ismi alif ku jiran maqsuur jamcu mudakaru saalim zaydiina oo kale iyo zayduuna iyo taniya afartaa ismi midun haddii uu yahay musanifka wuxuu ka hadlay yaaulmutakalimka sida la yeelaya aakhirka kama usan hadlin waayo aakhirka wuu sukuunsami aakirkii sukuun ayaa fuuli yaalmutakalimkuu ka hadlay oo yaalmutakalimka sidee la yeelayaa ismiga alif haddaayan u dambaynin alif haddaayan u dambaynin maxaa u dambeeya ya baa u dambaysa ama wow waa u dambeeya ismiga manquus ya buu ku jiran yahay oo ya baa u dambaysa qaadii weeye taniye iyo jamcu mudakaru saalim oo baabulnasbe iyo baabuljar joogaana ya baa u dambaysa waa yahay jamcu mudakaru saalim oo baabu rafco joogana wow ayaa u dambaysa saddexdaa qola isku dar ismigaa haddayaan alif u dambaynin wa hadday ya u dambayso ama wow ay u dambaysee yaaulmutakalimka ayaa waxaa lagu idqaami yadii ismiga u dambaysay wow haddii ay u dambaysay jamcu mudakaru saalim uu yahayna wowdaa ya loo bedeli labadii ya ayaana la isku idqaami oo qaacido musanifka wuxuu keeni doonaa baab libdaal in sha allahu tacaala in yaskun isaabiqu min waawin wayaa watasalaawa min curuudin cariya fayaaani lwaawaqlibanna mudqiman shan shardi haddii la helo wow iyo ya haddii ay isku xigaan wowdaa ya loo bedeli waana la isku idqaami waa jamcu mudakaru saalimo baaburafa joogo wow ayaa u dambaysa wowdiisa ya ayaa loo bedeli iyo manquusoo ya ku jiranaa iyo jamcu mudakaru saalim iyo taniyo baabunasbe iyo baabuljarjoogo yabaa u wada dambaysaaye yaalmutakalimkaa lagu idqaami wa tudqamulu yaa fiihi walwaawda sida ayuu u jeedaa oo waxaad leedahay qaadiya yaalmutakalim haddii aad u idaafayso qaadiya zaydayni oo taniye ah jamcumudakabaabunasbe iyo baabuljarjoogo yaalmutakalim haddii aad u idaafayso zaydaya buu noqon zaydiina oo jamcu mudakaru saalim oo baabunasbi iyo baabuljar jooga yaaulmutakalim haddii aad u daafayso zaydiya buu noqoni zayduuna oo baaburafca jooga jamcu mudakaru saalim wowda ya u bedel damahana kasre u bedel ya-dana ya-da ku idqaam zaydiya jaaa zaydiyaad leedahay waa yahay ismiga alif haddii ay u dambayso waa hadduu maqsuur yahay iyo alif ku jiran yahay sida fataa ama taniyo baabu rafca joogta labadaa mid uun haddii uu yahay alif baa u dambaysa waa alifan sallim alifta badbaadi sideeda u badbaadi oo zaydaani taniyo baaburafca joogta yaalmutakalim haddii aad u idaafayso nuuntii lilidaafa u xadaf aliftana sideeda u badbaadi zaydaaya zaydaaya labadaydii zay ismi maqsuurna waa lamidoo fataaya dheh alla ilaahay reer hudeelnimo la yidhaahdo ismiga maqsuur aliftiisa ya u bedelaya ya ulmutakalimkayna ku idqaamayaanoo fataya bay leeyihiin sabaquu hawaya waacnaquu lihawaahumu fatukhrimuu walikulli janbin masracun ayaa baytu shaacira sabaquu hawaya hawaaye inuu yidhaahday ahayd ree hudeel ayuu ahaa abudi'bi aliftii buu yaa u bedelay ya ulmutakalimkuna ku idqaamay intaasuu ka hadlaya musanifka iksir kasri aakhira maa shay aakhirkii udiifa la idaafeeye lilyaai ya loo idaafeeye aakhirkiisa kasri idaa lam yakun muctal afar hadduusan ahayn muctaloy laba ka soo bixi iyo taniye iyo jamcu mudakaru saalim afarta hadduusan ahayn afarta hadduusan ahayn wuxuu noqonayaa mufrad saxiixa jamcu taksiir saxiixa jamcu mu'anahu saalim muctalun jaarin majra saxiix afartaasuu noqonaya idaa lam yaku hadduusan ahayn muctalan muctal hadduusan ahayn ka raamin waa ismigii manquus raami yaabuu ku jiran yahay waqadaa ismigii maqsuur weeyaanoo alif ku jiran raaminkii waxganayey iyo waqadaa qoridaafkii wixii isha gelayey ow yaku hadduusan ahayn kabnayni wa zaydiina kabnaynina taniyuu u jeedaa zaydiinana jamcu mudakaru saalim hadduusan ahayn wey hadduu yahay ka warran afartan hadduu noqdo fadii arbacadani waa maqsuurkii iyo manquuskii iyo taniye iyo jamcu mudakarusaalim afartaa weeye dii ismulishaaraha qariibkee waxa uu ku ishaarayo fadii afartani jamiicuhaa dhammaanteeda alyaau ya fadxuhaa yada fadxaheeda yaaulmutakalimkii in la fadxiyo uxtudiya waa la durtay yaaulmutakalimkii maftuux bay noqoni fadii afartani jamiicuhaa dhammaanteeda alyaau ya-da yaaulmutakalimka ah bacdu xalay ismiga dabayaaqadiisa iyo gadaashii ku sugan tahay fadxuhaa ya-daa uxtudiya la doortay dii mubtada weeye jamiicuhaa mubtada labaad weeye alyaau mubtada saddexaad weeye fadxuhaa mubtada afraad weeye uxtudiya ficligaa maadiya majhuulka loo binaye naa'ibulfaaxilkiisana fadxada uu u noqonayo mubtadihii u dambeeyuu khabar ka yahay oo fadxuhaa khabarkeedii wey fadxuhaa iyo uxtudiyo iswataana alyaau ayuu khabarka yahay alyaau iyo fadxuhaa iyo uxtudiyo waxoo dhanoo iswataana jamiicuhaa ayuu khabarka yahay jamiicuhaa iyo inta dambeo iswadatana fadiidii ayuu khabar u yahay raabidkiina waa wada wataan dhammaan wa tudamu waa la idqaami alyaau yacnii ya-da waa la fadxini soo muusan dhihi yaa-ulmutakalimka haa ha la fadxiye ismiga dabayaaqadii maxaa lagu samayni hee ismiga ya haddii ay u dambaysay yaaulmutakalimka lagu idqaami taniya iyo jamcu mudakaru saalim oo baabunasbe iyo baabuljar joogo iyo ismiga manquusee ya ku jira saddexdaa ya baa u dambaysa soo ma ahan yaaulmutakalimka ku idqaam sidaa ayuu soo wadaa wow haddii ay u dambaysa lafteeda wowda ya u bedela yaaulmutakalimka ku idqaam wa tudqamu waa la idqaami alyaau yadii ismiga u dambaysay fiihi yaaulmutakalim ayaa lagu idqaami yaaulmutakalimkaa lagu idqaami walwaawu wow lafteedaa la idqaamiyo yaamutakalimka lagu idqaami waa yahay haddaba wow wowda jamcu mudakaru saalim uu ku rafcisnaa zayduuna weeye ya ayaa loo bedelay yaaulmutakalimkaana lagu idqaamay damihii ka horreeya sidee la yeelayaa ilaa ya dama kama horrayn karo ya saakin ah sidee la yeelay kasna u bedel watudqamulyaa fiihi walwaawu wainmaa qabla waawin dumma faksirhu oo waxa ka horreeya hadduu damisnaa kasri hadduu damisnaa wuxuu kaga ixtiraazi wowda waxa ka horreeya hadduu fadxisnaa oo jamcuda mudakaru saalim wowduu ku rafcisan yahay damo ma ka horrayn karaya haa ismiga hadduu maqsuur alif hadduu ku jiranaa in shaء الlahu taعaalى baabu taniyati اmaqsuur baabu kayfiyati taniyati اlmaqsuur wاlmamduud wa jamcihima tasxiixan baab la yidhahdo musanifka soo wadaa wuxuuna sheegi doonaa waxdif min almaqsuuri fii jamcin calaa xaddi lmuhanna maa bihi takamara ee ismi maqsuuri jamcu mudakar saalim haddii aad ku jamcini aliftu reerka u dambaysa xadaf alifta haddii la xadfo fadxa alifta ka horreeya sidee la yeeli walfatxa abqi mushciran bimaa xudif fadxahana sidiisa u daayoo baaqi yeel aliftii xadfadeed ayuu calaamad iyo daliil u yahay oo musطafaa jamcu mudakaru saalim jamci musطafawnaad ku jamcini aliftii baad xadfi fadxihii fada saarnaana wowdu ku rafcisan yaad kusoo jiidi mustafowna haddaba farxa hadduu wowda sidaa uga horeeyo fadxihii waa la baaqiyeel oo mustafaya baad leedahay ee damma hadduu wowda ka horeeyo damaha kasra u bedel wain dumma haddii la damiyey maa wixii qabla waawin wow hortii ku sugnaa dumma haddii la damiyo faksir kasri hu qabla wowda wixii ka horreeyey kasri iyo hun hadalkaa jilcanaanayaayo daciifiye aybusanaad wa layihahdaa beytka ku sugan eh, eh, misraaca hore watudqamulyaa fiihi walwaawu wa in kasre iyo nuun reeban ayaa u dembeeyey waxay ahayd kasre iyo nuun reeban misraaca dambena inuu u dembaysiiyo dame iyo nuun reeban ayuu u dembaysiiyey eh, beydka dabayaaqadii beydka misraaciisa hore iyo misraaca dambe dhammaadkoodaa iskhilaafay caybu sanaad baa la yidhaahdaa yalin hadduu yidhahdo wuu ka fakan lahaa oo maa qabla waawin duma fagsirhu yalin hadduu yidhaahdaa ficnaan layd wasallim badbaadi alifan alif badbaadi ismiga alif ay u dambayso aliftiisii ha bedelin alifna waxay u dambaynaya taniyo baabu rafca joogo iyo ismiga maqsuur wainqilaabuhaa alifta gadoonkeeda ya-an ya-ay u gadoontaa xasanun mid wanaagsan weeye filmaqsuuri maqsuur dhexdii ayuu ku wanaagsan yahay can hudaylin hudayl xaggii ayuuna ka wanaagsan yahay wanqilaabuhaa alifta gadoonkeeda ya-an ya ay u gadoonto filmaqsuuri maqsuur dhexdii ay ugu gadoonto xasanun mid wanaagsan can hudaylin marwiyan can hudaylin ree hudayl xaal laga wariyay oo alifta maqsuurka ya u bedelayaan intaa waa intuu sheegay musanifka ismiga ya shidan haddii ay u dambaysay yaalmutakalimna aad u idaafayso masaladaasuusan musanifka ka hadlin ismiga ya shidanaa u dambaysay yaaulmutakalim baadna uu idaafaysay yaaulmutakalimka in la xadfo laazim weeye markaa waayo saddex iyo inay reerka u dambeeyaana la diidaya yaaulmutakalimka marka la xadfo ismiga aakhirkii kasri ama fatxi jaaza wajaaza miaal ibnun ayaa taskiiri lagu yidhi ibnun bunaywunaa lagu taskiirini bunaywun waayo banawun buu asalkii ahaa altaksiiru wاtaskiiru yarudaani اlashyaa ilaa usuuliha baa la yidhaahdaa taksiir iyo jamcu taksiir iyo taskiir labaduba asmaada asalkoodii bay u celiyaan isagoo banawun ah ayaa wowdiisii la xadfay hamza laga soo ciwad qaatay ibnun ibnun ayaa taskiirisay hamzadii hore xadaf wowdiina soo celi bunaywun buu noqonay bunaywun hee wow iyo yabaa isdaba yaalla kan horena waa sukuunsan yahay wowda yaa u bedel bunayun buu noqon wiil yar bunayun yaa ulmutakalim u idaafe bunayi buu noqoni saddex yaabaa isdaba yaalla laba ya oo isku idqaaman iyo yaa ulmutakalim yaa ulmutakalimka xadaf waajibnimo bunayi kasrihiina baaqiyeel bunay ama yaa ulmutakalimka alif u bedel bunaya alifta xadafee fatxihii baaqiyeel bunaya labada noocba qira ahaan waa u yimaadaa qur'aanka yaa bunaya yaa bunayi yaa bunaye haddii la yidhahdana yaalmutakalimkii ayaa laxasoo kasrihi ayaa la baaqi yeelay yaa bunaye haddii la yidhaahdaana yaalmutakalimkiioo alif loo bedelay kasrihiina fadxa loo bedelay ayaa aliftii la xadfay fadxihiina la baaqi yeelay yaa bunaya icmaalu masdari hada maxaluh masdar camalsiintiisa alxiq haleeshii almasdara masderka bificlihi ficligii haleeshii ficamali camalka ka haleeshii mudaafan xaal uu yahay masderka mid la idaafeeyey ow mujaradan xaal uu yahay mid la qaawiyey ow maca al almaceeda xaal uu yahay in kaana waa haddii uu yahay masderka in kaana waa haddii uu yahay ficlun ficli ficliga oo maca an an maceeda ahaaday ow maca maa maa maceeda ahaaday yaxullu mid degi karaa maxallahu masdarka meeshi walismi masdarin ismu masder ayuu u sugnaaday camalun camal halkanna wuxuu ka bilaabayaa musanifka masder iyo bacdu asmaa camalfalay camalfalayaan masder iyo ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo amilat mubaalaqa iyo sifa mushabaha qolyaha iyo camalfalkooduu doonayaa inuu ka hadlo masder baabkan ayuu ku sheegay ismi faacil iyo amilat mubaalaqa iyo ismi mafcuulna baabka soo socda ayuu ku sheegi doonaa meel dambena sifa mushabaha ayuu ku sheegi doonaa camalfalkeeda sideedana masderka musanifka kitaabkiisa dhexdiisa saddex baab ayuu uga hadlaa baab masderka caamilka ku camalfalaya iyo mafcuululmulaq marka lagu nasbinayo uu ka hadlayo mansuubaat lasmaa iyo mafaaciisha ayaan ku soo dhaafnay almasdaru smu maa siwa min madluulayi lficli ka amnin min amin bificlihi oo wain bimilihi ow ficlin oo wasfin usib wakownuhu aslan lihadayn tu halkaa wuxuu kaga soo hadlay masderka waxa ku camalfalaya mafcuulmulaq lagu nasbiyo halkana wuxuu uga hadlayaa masderka camalfalki masderka ayaa laftiisa sida ficliga uu camalfalaya meel dambena wuxuu ku soo wadaa abniyat lmasaadir masderka sidiisaba bina ahaan waxa uu ku yimaado iyo wasanka uu ku yimaado ayuu kaga hadli doonaa waayahay halkani wuxuu ka hadlayaa masderka camalfalki sida ficligu u camalfali weliba ficli musamaa ah sidiisa u camalfali faacil ayuu rafcini mafcuulun bihi ayuu nasbini macmuulaat اficli oo dhan ayuu ra'yuu ku camal falay daraf iyo jaari iyo majruur ayaa ku tacalluqi xaaluu nasbini tamyiiz ayuu nasbini wacalla wixii ficli uu ku camalfali jiray dhammaan ayuu ku camalfalay waaya wuxuuse kaga bedelan yahay ficliga maadaama camalka farac uu ku yahay masderka shuruud buu ku camalfalaa sida raajixa ah shuruudda uu ku camalfalayo qadrigii waxaan ku soo marnay sideed shardiyuu dabada ka maray qadriga sideed shardi ayuu masderka ku camalfalayay nadmina waa lagu jamcinayay oo acmil ka ficli masderan bishardi an yakuuna wax saasaa jiray sideedda shardiyee masderka uu ku camalfalayo hal shardiyoo la isku waafaqsan yahay ma jiro sideeddaba mukhtalaf waay oo sideeddaba qol shardinaynin musanifka hal shardi buu matniga saaray shardigaa waa shardiga ugu muhiimsan shardigaasi waxa weeye masderka meesha uu yaallo ficli an wata ama ficli maa masderiye ee wataa waa inuu dhici karo marka sidaa loo shardinayaana masderka waa markuusan naa'ib ka ahayn ficli weliba ficli dalabi ee markuusan naa'ib ka ahayn ficli dalabi ee haddii uu naa'ib ka yahay masderka bilaa shartin ayuu camalfali masderka camalfalkuu camalfalayuu laba qayb u qaybsami inuu ficli naa'ib ka yahay iyo inuusan ka ahayn ficli alabi ee haddii uu naa'ib ka yahay masderka bilaa sharin ayuu camalfali darban zaydan fadarba riqaabi faacilka waa damiir waajibuistitaara mafcuulu bihigana toos buu u nasbinayaa darban zaydan hadduu ficlu amar iyo ficli alabi ee naa'ibka yahay ficli alabi ee markuusan naa'ibka ahayn ayaa waxaa loo sharinayaa masderka meesha u yaallo ficli an wata ama ficli maa masderiye ee wataa waa inuu dhici karo yacni ficliga masderkani xagga camalfalka ficli buu ka shabahayaayoo ficli buu farac ka yahay he ficligaasi waa inuu la macno yahay ficligaa macnihiisana waxaa lagu yaqaanaa ficliga waa inuu tusiyaa xada iyo zaman masderkana waa in macnihiisa zaman loola jeedo zaman maadi ah ama zaman xaalo ah ama zaman mustaqbal ah zaman maadi ah haddii loola jeedo ama zaman mustaqbal ah haddii loola jeedo masderka meeshii ficli an masderiye ee wata ayaa dhici kara oo ficli maadioo an masderiye ee wata ayaa dhici karaya ficliga masderka macnihiisa haddii maadi loola jeedo ficli mudaaricoo an masderiye ee wata ayaa dhici kara masderka meeshii haddii mustaqbal loola jeedo xaalo haddii loola jeedo iyo wax markaa dhacayo masderka macnihii masderka meeshii waxaa dhacayaa ficli mudaaricoo maa masderiye ee wata ayaa dhacaya sababkana waxa weeye anta masderiyada ah ficliga maadiga macnihiisa ma bedeli karto inayan bedelin karin darteeda inay ugu cadaalfalaynin ficli mudaaric haddiise aan la geliyo mustaqbal bay ka dhigi macnihiisa xaalo ma noqonayo maada masderiyada ficliga macnihiisa xaalada ee kama bedeli karto marka masderka haddii xaalo loola jeedo mudaaric xaalad tusinayo maa masderiyana wata ayaa meeshiisa dhici waayahay masderka markuu cafalfalayo saddex aala mid buu kudh ku sugan yahay mudaaf inuu yahay mujarad inuu yahay al inuu wato mudaaf inuu yahay masderka la idaafeeyo al iyo idaafa midna inuusan wadanin al inuu wato saddexdaa mid unbuu ku camalfalaa al haddii uu wato isticmaalka adbu uu yaryahay xataa qiyaasnimaduu ku xun yahay waayahay mudaaf haddii uu yahayna qiyaasnimadana waa ku fiican yahay isticmaalkana wuu ku badan yahay mar hadduu mudaaf yahay mujarad haddii uu yahay qiyaasnimada waa ku fiican yahay laakiin aad uma badna masder mujarada inuu camalfalaa waaba adigu waa wuxuu ka yar yahay masderka mudaafka ah masderka marka la idaafeeyo saddex mid unbaa loo idaafayni faacilkiisaa loo idaafayni ama mafcuulkiisaa loo idaafayni ama daraf ayaa loo idaafayni saddexdaa mid unbaa loo idaafayni faacilkiisaa loo idaafayni ama mafcuulkaa loo idaafayni ama darafkiisaa loo idaafayni mujarad haddii uu yahay alya idaafa midna usan wadanin faacilkii iyo mafcuulkiioo isdaba yaalla la daba dhigi ama midunbaa la xadfi mid baa la daba dhigi ama labadaba waa la xadfi haddii la doono ow icaamun fii yowmin dii masrabatin yatiima icaamun masdar munawana weeye yatiimanna isagaa mafcuulu bihi nima u nasbinaya faacilkiina waa xadfan yahay mascuubu al haddii uu yahay faacil iyo mafcuul labadaba dabadhig ama labadaba wada xadaf ama mid uun dabadhig waka alxiq haleeshii almasdara masderka bificlihi ficligii haleeshii fil camali camalka ka haleeshii mudaafan xaal uu yahay mid la idaafeeyey masderka ow mujaradan xaal uu yahay mid al iyo idaafaba laga qaawiyey ow maca al al maceeda xaal uu yahay in kaana waa haddii uu yahay msdin kaana waa haddii uu yahay ficlun ficli ficliga oo maca an an maceeda ahaaday ow maca maa ama maa maceeda ahaaday yaxullu mid degi karaa maxallahu masderka meeshi haa walismi masdari camal ayaan halmaamay walismi masdari camal wuxuu u jeedaa masderka wuu camalfalay garanay waxaa jira ismi la yidhaahdo ismulmasder masder lama yidhaahdee ismulmasder baa la yidhaahdaa ismulmasder waxaa la yidhaahdaa horta masder waxaa la yidhaahdaa ficliga xuruuftiisii oo dhan ismiga waa inuu wataa ismiga masderka noqonayo ficliga xuruuftiisii oo dhan oo dhammaystiran waa inuu wataa xuruufta usuul ha wada noqoto ama ha ku jirto xuruuftii e, ismiga ficliga xuruuftiisii oo dhan masderka waa inuu wataa wadashadaa uu watana labaad qaab mid unbuu ku wadani xuruuftii lafteeduu wata ama xuruufta qaarna wuu wataa qaarna ciwad buu ku wataayoo xarafkii laftii ma watee xaraf kaloo laga soo ciwad qaatay bedelkiisuu wataa masder baa la yidhaahdaa kaasi xuruufta ficliga qaar ka mida hadduusan wadanin masderka masderka xuruufta ficliga qaar ka midaa maqan mar haddii qaar ka mida ay maqan tahay masder lama yidhaahdee ismulmasdera la yidhaahdaa miaal qabbala waxaan arki doonnaa in sha allahu tacaala baabu abniyati اlmasaadir marka aan marayno facala masderkeeda tafciil buu ku yimaadaa ka qudisa taqdiisu buu dhihi doonaa wagayru dii alaaati maqiisu masdarihi ka qudisa taqdiisu qudisa qadasa oo facala ah tafciil buu masderka ku imaanaya waayahay waayo qadasa afar xaraf bay ahayd saddex xarafoo muuqata iyo laamkoo idqaaman idqaamkii laamta waxaa laga soo ciwad qaatay qabla aakhirka yada taalo tada bilowga taallaa laga soo ciwad qaatay taqdiis sidaasoo ma ahayn tasciil in lagu keeno qabbala masderkeeda taqbiil in la yidhaahday ahayd qublatan haddii la yidhahda ka warran qabbala wuu dhunkaday qublatan dhunkasha qublaturajuli imra'atahu lwuduu qubla qubladan ismulmasder weeye masder ma waayo ficligiisii facalo ahaa xuruuftiisii qaar ayaa ka maqan oo tadciifkiibaa ka maqan mar hadduu tadciifkii ka maqan yahay masder maahe ismulmasder wey ismulmasderkaa macamalfalayaa mise camalfali maayo mukhtalaf naxwiyiinta waa isku khilaafsan yihin musanifka wuxuu le wuu camalfali walismi masderin camal ismulmasderka wuu camalfalayaayo camal ayaa u suganoo sida masderku u camalfali walismi masderin ismu masder ayuu u sugnaaday camalun camal wbacda jarihi اladii udiifa lah kamil binasbin ow birafcin camalah wa kamil dhammaystir camalahu masderka camalfalkiisa dhammaystir binasbin nasbo ku dhammaystir aw birafcin ama rafca ku dhammaystir bacda jarbihi jariddiisa kadib alladii kii udiifa lahu loo idaafeeyey uu jari masderka haddii la idaafeeyo saddex midunbaa loo idaafayni faacilkaa loo idaafayni ama mafcuulkaa loo idaafayni ama darafkiisaa loo idaafayni haddaba kii loo idaafeeyey mooye kii soo haray dabadhig isagoo marfuuc ama mansuuba waxaad u idaafaysay faacilka mafcuulkiioo mansuub ee dabadhig mafcuulkaad u idaafaysay faacilkiioo marfuuc ee dabadhig daraf ayaad u idaafaysay faacilkiioo marfuuc iyo mafcuulkiioo mansuub ee dabadhig sidaa ayuu u wadaa musanif laakiin sidaa laazim ma aha laazim ma aha oo kii loo idaafeeyey mooye kan kale in la sheego waxba laazim ma aha inaad sheegtaa waa bannaanta inaad xadaftaana waa bannaan faacilkii baad u idaafaysay masderka mafcuulkiisi inaad sheegtaa way bannaan tahay inaad xadaftaana way bannaan tahay wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiihi istikfaar waa masder ibraahiimka loo idaafeeyena waa faacilkiisii masderun mudaafun lifaacilihi weeye mafcuulkiina waa xadfan yahay wamaa kaana istikfaaru ibraahiima ibraahiimi dembi daaf dalabkii oo waxa dembi daafka dalbaya waa ibraahim waa faacilkii mafcuulkiiyaa xadfanoo rabbahu buu ahaan lahaa maa kaana istikfaaru ibraahiima ibraahim dembi daaf weydiisashada uu weydiisanayo rabbahu rabbigii rabbigii ayaa la xadfay mafcuulka waa dhici karta mafcuulkaa loo idaafeeyey masderka faacilka in la xadfaa waa badan in la sheego jumhuuru naxwiyiin waxay leeyihiin in la sheegaa daruuratu nadmi keli ayuu ku suuroobi karaa aacil mafcuulkii inta loo idaafeeyo faacilkii oo rafcisanna la daba dhigo oo darbu camrin zaydun la yidhaahdo arrinkaasi daruuratu nadmi ayuu khaas ku yahay cinda jumhuuri naxwiyiin laakiin musanifka madhabka ma wato ee wuxuu leeyahay waa yar yahay isticmaal ahaan laakiin daruuro khaaskuma ahe waa la sheegi karaa in la xadfaana badan musanifka waddadaasu marinaya jumhuurna maya in la xadfa waajib weeyeay leeyihiin mar haddii mafcuulka loo idaafeeyo faacil lama sheegi karo xadafka inuu fara badan yahayna waa muttafaqoo waa laisku waafaqsan yahay wakaa laa yas'amu linsaaru min ducaa'i اlkhayri ducaa waa masder alkhayrida loo idaafeeyena waa mafcuulkiisii faacilkiina waa xadfan yahay min ducaa'ihi alkhayra buu ahaan lahaa daraf haddii loo idaafeeyo mafcuulkii iyo faacilka labadaba sheeg ama labadaba wada xadaf ama mid sheeg midana xadaf jaaza wajaaza wa bacda jarrihi wa kamil dhammaystir camalahu masderka camalfalkiisa dhammaystir binasbin nasbo oo mafcuulkii ah ama darabkii ah ku dhammaystir ow birafcin rafcoo faacilkii aad sheegtay ku dhammaystir bacda jarrihi jaridiisa kadibna dhammaystir alladii kii uu jaray udiifa masder la idaafeeyey lahu ladiiga wa jura maa yatabacu maa jura waman raaca fi litbaaci almaxalla fa wa jura jarniyowni maa kii juran la jaray wajura jar maa kii yatabacu raacayay maa kan juran la jaray waman raacaa ninka ilaaliyo fi litibaaci raacin almaxalla uu raaciyaana fa wanaag wey yani wuxuu leeyahay masderka ismiga loo idaafeeye faacil iyo mafcuul midkuu doonaaba ha noqdee lafdiguu ka jaraya taqdiirtana wuu ka nasbisan yahay walowlaa dafcullaahi الnaasa dafcu masdar weeye allaahida loo idaafeeyena waa faacilkiisii masdarun mudaafun lifaacilihi hee faacilkii majruur weeye maanta calaamatuljaka kasrada weeye ilaa masdarka loo idaafeeyaa lagu jaray majruur ha ahaadee taqdiirtuu ka rafcisan yahay faacil weeye oo allaahidani lafdigana way ka jaran tahay taqdiirtana way ka rafcisan tahay masdar mafcuulkiisa haddii loo idaafeeyana waa sida oo mafcuulkiisa haddii loo idaafeeyo lafdigu uu ka jaran yahay taqdiirtana uu ka nasbisan yahay taabica aad raaciso mudaafu ilayhiga ka waran masderka macmuulkiisii loo idaafeeyey ayaad nacti raaciso nactiyaysay ama waad ku cadaftay waad ka bedeshay waad tawkiidisay taabic baad raacisay taabicani maxaad ku samayn laba arrimood ayaa kuu bannaan lafdiga ka raaci ama taqdiirta ka raaci jaaza wajaaza darbu zaydin alcaaqilu dheh darbu zaydin zayd garaacitaankii zaydkii alcaaqilu taqdiirta rafcisan ka raaci ama alcaaqili dhahee lafdiga jaran ka raaci jaaza wajaaza weeye mafcuulkiisa haddii loo idaafeeyana sida weeyaanoo lafdiga jaran ayaad ka raacini ama taqdiirta nasbisan ayaad ka raacini intaas ujeeda jura jarni yahowni maa waxa yatabacu raacaya maa kii jura la jaray wixii la jaray shayga taabica u noqonayo jar oo jarka ka raaci waman raacaa ruuxa ilaaliyo filitbaaci raacin almaxalla maxalka u raaciyo ruuxa ilaaliyana fara'yuhu ra'yigiisa xasanun wanaag weeye wallahu aclam wsal allah wslam wbaaraka cala nabiyina hayo su'aal hadday jirto khamiis waa imaanta